بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuuhi mualifku raximah اllahu tacaala faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa ruknigii labaad ee arkaantii soonka oo ah alimsaak imsaagaas ayuu kaga hadli doonaa marka waxyaabihii laga afhaysanayay ayuu tilmaami doonaa oo afar shay ah in jimaaci laga afhaysto in iskamantajintii ama istiqaa'adii laga afhaysto in laga afhaysto cayn ama shay ishu qabanayso inuu gaadho jawfkii ama calooshii in laga afhaysto in manidii la iska keeno afartaa nooc ee imsaagi ka mid ah mid kastoo ka ah wuxuu ku hoos sheegay masaa'isha soo gudagelaysa kadibna fasalkan wuxuu ku soo gebagabeeyey mualifku cunitaanka qofka sooman wax cunaya ama uu cabayo fii aakhiri maalinta aakhirkeeda isagoo markaa ku ijtihaadaya cadceedda inay dhacday ama fii awali annahaar asagoo markaa ku ijtihaaday amaan ku ijtihaadayn iyo masaaisha arintaas calaaqada laleh wuxuu idhi shardu sawmi soonka shardigiisu waxaa weeye alimsaaku in laga afhaysto can iljimaaci jimaaci iyo wاlistiqaa'ati iyo iskamaatanjiti wuxuu ka cabiray mualifku ruknigii imsaagga ahaa shardi ka cabiray siduu niyadaba uga cabiray shardi wakaan soo nidhi fuqahadu waxa weeye mar qaarkood musطalaxaadka shardiga iyo rukniga ayay midba midka kale u adeegsadaan min baabi الtasaamuح maxaa yeeley labadoodu waxay isku waafaqsan yihiin inay laabudda minhu yihiin laba shay oo aan laga maarmin marka ruknigan waa rukniga labaad rukniga koowaad waa kii fasalkii hore nagu soo dhaafay ahaa ruknu الniya wuxuu idhi shardiga soomku waxaa weeye alimsaaku can iljimaac qofkii inuu ka afhaysto jimaaci taasina waxaa daliil u ah qowlka ilahi u yihi subxaana wa tacala uxila lakum leylata siyaami arafatu ilaa nisaa'ikum waxaa lidiin xalaaleeyey habeenka soonka inaad dumarkiinna u tagtaan rafatka waxaa looga jeedaa jimaaca marka aayadda mafhuumkeeda waxaa laga fahmayaa in maalintii rafadkaasi uu reeban yahay walidalik bu ilah yidhi uma atimu siyaama ila اleyl dabeetana soonkii dhammaystira inta habeenka laga gaadhayo markii la gaadho fajarka laga bilaabo haddaba masaladaasi waa masale ijmac culammadu isku waafaqsan yihiin in jimaacu uu reeban yahay oo qofka sooman uu ka afhaysanayo xataa hadduusan qofku uusan biyo dejinin ama mani aysan ka imaanin waxaa weeye ma bannaano wuxuu idhi wاlاstiqaa'ati ay wاlimsaaku can اlistiqaa'ati iska mantajintii inuu ka afhaystana waa shardi macnaa qofkii inuu mantagii iska keeno wuxuu nebigu yidhi salى اllahu عalيه wasalam man daracahu اlqay'u wahuwa saa'imu falaysa calayhi qaضاء waman istaqa'a falyaqdi qofkii mantagu uu soo dhaafo asaga oo sooman alle ayaa dushiisa ku waajibay qofkii iska mantajiyana ha qalayn xadiika abu dawud ba wari waa xadiis saxiixa ah. waxaa laga fahmay in qofka soomani haddii uu mantaga u kasaskaa keeno in soonkiisii uu burayo waa haddii qofku uu og yahay isagoo og iska mantajintaas inay xaaraan tahay una badheeray aan lagu dirqiin oo ikhtiyaarkiisa iskaga mantajiyey markaas soonkiisi uu buraya lakiin hadduu qof jaahila yahay ama uu yahay qof hilmaansan soonkii ama qof lagu dirqiya haduu yahay markaa ma afurayo soonkii kama jabayo wuxuu idhi wالصaxiixu annahu low tayaqana haddii qofkii uu hubsado annahu lam yarjic shayun inuusan waxba ku noqon ilaa jawfihi calooshiisa ama uurkiisii baطla soonkiisii wuu jabayaa wain halabahu lqayu mantagii haddii uu ka haalib noqdo oo soo dhaafo falaa ba'sa wax dhibiya ma jiro wuxuu yidhi qofkii uu iska mantajiyo asagoo markaa huba in wax mantagii ka mida uusan joofkiisa ama calooshiisa dib ugu noqonin soonkiisii wuu jabayaa xataa haddii uu mantagii iska foororiyo maalan oo mantagii wax ka uusan joofkiisa ama calooشhiisadiba u noqonin waxa wey soonkiisa wuu jabaya yaعni waxa soonka jebinaya waxaa weeye cayntaas ama شhaygaa iska keenay ee ka soo baxay weeye sida qofka maniduba hadday ka timaado sida noo imaan doonto soonkiisii uu jabayo kana waa saas oo kale qowlka ka soo horjeeda صaحيixa wuxuu leeyahay ma jabayo mar hadduusan joofkiisa waxba ku noqonin maxaa yeeley lanna soonka waxa jebinaya waxaa weeye wixii caloosha dib ugu noqday mar hadduusan marka ugu noqonin waxa weye soonkiisi waa asaxaya buu leeyahay laakiin qowlka saxiixa waa inuu ka burayo soonkii mar walba maxaa yel nabig alay sla slam ma kala qaadin ma kala qaadin inuu joofkiisa waxba ku noqonin iyo inuu ku noqday toona wuxuu yidhi wain halabahu اlqayu qofkii haddii mantagii uu ka haalib noqdo macnaha mantagii baa qofkii soo dhaafay iskama mantajin marka wax dhiba ma jiro soonkiisii ma buray waa kii xadiidku soo tilmaamay xadiidkii eh, aan soo sheegnay wakadaa waxaa la mid ah oo wax dhiba uusan jirin soonkiina uusan jabaynin low ikhtalaca qofkii haddii uu soo rujiyo nukhaamatan xaako walafadaha uu tufo filasaxi wejka asaxnimada badan falow nasalat haddii ay ka soo degto xaakadii min dimaaqihi maskaxdiisa waxasalad ay ku soo degto fii xaddi daahiri xadka muuqda oo min alfami afki ka mid ah falyaqطachahaa ha min majraahaa meeshii ay ku soconaysay walyamujha hana iska tufo fain tarakaha haddii uu iskaga tago maca alqudrati asagoo awoodi karaa inuu sidaa yeelo oo fa wasalat markaa ay gaadho aljawfa calooshii afdara waa furayaa fi lasaxi wejka asaxnimada badan halkan wuxuu ku tilmaamayaa xaakadi xaakawa wuxuu raaciyey mualifku mantagii sidaa darteed ayuu halkan ugu sheegay wuxuu idhi qofkii haddii uu xaaka soo fujiyo xaakadu ama waxay ka timaadaa maskaxda ama waxay ka timaadaa laabta haddii qofkii haddaba xaaka iska soo fujiyo dabeetana uu iska tufo waxaa weeye soonkiisii wax dhiba ma leh oo soonkiisii ma jabayo maxaa yeele qofkii mar kasta wuu u baahanaya inuu xaakada iska tufo marka waa loo rukseeyey qowlka asax ka soo horjeeda wuxuu le ku afuraya maxaa yeele mantagii ayay la midta haddaba taas waa haddii xaakadii qofkii uu soo fujiyo haddii ka waran xaakadii ay maskaxdii ka soo degto dabeetana ay timaaddo inta afka ka muuqata ama xaddu الظaahiri min alfam afka inta ka muuqata ayay soo gaadhay waxaa daabit looga dhigay xadd الظaahir min alfam khada iyo xada mahrajkooda khada iyo xada makhrajkooda ayaa xadd الظaahiri min alfam ah waa inta afka ka muuqata ilaa laga gaadho carabka meesha u dambaysa iyo waxaway dhamxanaga meesha u dambaysa haddaba qofkii waxaa loo baahan yahay xaakadu haddii ay mar afka soo gaadho ama xadd الظaahir min alfam ay soo gaadho inuu ka jaro meeshii ay ku socotay saysan joofkii u gaadhin isla markaanu iska tufo haddii haddaba uu iska daayo isagoo awoodi kara inuu iska tufo dabeetana calooshiisa u dhacdhacdo waxa weeye markaa soonkiisii wuu abaya soonkiisii wuu abaya haddaba xaakada way ka duwan tahay candhuufta candhuuftu way noo imaan doontaa inaysan soonka burinaynin laakiin xaakadu waxa weeyaan waa shay muncaqid ah oo waxa weeye culus weeye sa darteed way ka duwan tahay candhuufta kale oo soonkii way jebinaysaa haddii qofkii uusan joofkii ka celinin ama waxay noqonaysaa cayn joofkii gaaraysa suu mualifka noo tilmaami doona in waxyaabaha buriya soonka waxaa ka mid ah cayn waxay ishu taabanay arkayso ama la taaban karo waaya wuxuu ku yidhi wakadaa saasoo kale wax dhiba male low ikhtalaca hadduu qofkii rujiyo nukhaamatan xaako walafadaha uu tufa filasaxi falow naزlat hadday ka soo degto xaakadaasi min dimaaqihi maskaxdiisii oo xasalat ay ku soo degto fii xaddi الظaahiri inta ka muuqata min alfami afka falyaqطacha ka gooyo min majrahaa halkii ay ku socotay oo walyamujaha iska tufo fain tarakaha haddii uu iska daayo xaakadii maca alqudrati asagoo kari kara inuu iska tufo fawasalat kolkaa ay gaadho aljawfa caloosha ay gaadho afطara uu afuraya qofkaa soonkiisii uu ka buraya fi aصx wa can wusuuli اlcayni wuxuu ku cadfan yahay alimsaaku can اljimaaci wاlistiqaa'ati marka waxaad leedahay shardu sowmi soonka shardigiisa waxaa weeye alimsaaku qofkii inuu ka afhaysto can wusuuli اlcayni cayn inay gaadho waxa ishu ay arkayso ilaa maa yusamaa jawfan wax jawf lagu magacaabo waqiila waxaa la yidhi yushtaradu waxaa la shardiyaa maca haada kan maciisa an yakuuna fiihi joofkii inay ku sugan tahay quwatun awood tuxiilu bedelaysa alhidaa cuntadii aw idawaa'a ama dawadii imsaagga waxaan soo sheegnay in laga afhaysanayo jimaacii iyo iska matajintii kanna waa kii saddexaad laga afhaysanayay waxaa weeye wax kasta oo ishu ay arkayso inuu gaadho joofkii ama calooshii inuu gaadho waa inuu qofka kaaf haystaa marka waxaa soo gelaya cuntadii cabbitaankii wax kastoo la cuno ama la cabbo wuxuu doonaba ha ahaado waxaas ama ha ahaado dacaam cuntadii caadiga heed naqaana ha ahaado ama yuusan ahaan xataa quruuraxa iyo ciidda qofkii haddii uu cuno waxa weeye soonkiisii wuu buraya xataa hadduu yahay wax aad u yar xabad sokor ah ama xabad sisin ah haddii qofkii laqo soonkiisii wuu buraya cayn markuu leeya mualifku wuxuu lafdiga u cabiraya wax kasta oo ishu qabanayso hadduu laqo wuxuu doonaba ha ahaado ama wax la cunahaada ama wax la caddahaada waxa wey soonkiisii uu buraya hadduu joofkii u gaadho joofka ama caloosha haddii uu gaadho waayahay joofku caloosha keliya ma aha waxaa soo gelaya maskaxdii mualifku noo sheegi doonaa maskaxda dhuunta caloosha kaadi waxaa weya kaadi haysta waxyaaba badan baa soo gelay mualif dib uu ka sheegi doonaa haddaba oo kaas qawl baa wuxuu leeyahay laga xoog badayoo qiil waxaa la shardiyaa jawfka loo shardiyaa in uu yahay jawf awood uu cuntada ku bedelo ama dawada ku bedelo leh cuntada iyo cabitaanka iyo dawadaba doorinaya oo bedelaya haddaba labada qowl waxay isku khilaafsan yihiin jawfka midna wuxuu leeyahay joofku waa wax kasta oo waxa weeye uurku jir ah weeye waxyaaba badan baa soo hosgelaya qowlka hore kan dambana qiilkana joofki wuu ciidiyeyo wuxuu ihi waa in uu lahaado awoodu cuntadii iyo cabitaankii iyo dawadii ku bedelaya labada qowl farqa udhexeeya mualifka inoo sheegi doonaa amiladu uu sheegi doona ayay kala caddaanayaan wuxuu ihi facala alwajhayni haddaba labada weji haddii aan ku soconno waa wejkaa hore ee asaxa ah yidhi wa can wusuuli اlcayni ila ma yusama jawfan iyo kan dambe ee yidhi yushtaradu maca hada an yakuuna fiihi quwaة tuxiilu اlghidaء wاddawa baaطinu dimaaqi maskaxda gudaheeda wاlbaطni caloosha gudaheeda walamcaa'i mindhicirka gudihiisa wاlmataanati kaadahaysta gudaheeda muftirun intaaba way afurinayaan oo way jebinayaan soonkii bilisticaai haddii sanka wax lagu shubo aw اlakli ama haddii cunto la cuno aw اlxuqnati ama haddii waxa weeye dabada wax lagu shubo aw اlwusuuli min jaa'ifatin ama jaa'ifo ay wax ka soo gaadhaan qofkii jaa'ifadu waa nabarka waxa weeye caloosha u dhacdhacaya haddii qofkii dawo ama wuxuun ay ka soo galaan halkaa aw ma'muumatin ama ma'muumadii haddii wax ka soo gaadhaan ma'muumadu waa dakharka maskaxda gaadhaya wanaxwihimaa iyo wixii la midka ah waa yahay wاtaqdiiru in lagu dhibciyo fii baaطin اluduni dhegta baaطinkeeda gudaheeda wاlixliili iyo ibta gudaheeda muftirun waa mid soonkii jebinaya fi اlaصx wuxuu yidhi labada wejba wejka jawfka aan u shardinin inuu leeyahay awood uu cuntadii ku bedelo ama dawadii ku bedelo iyo wejka u shardinaya joofku inuu yeesho awooddaas uu cuntadii ku bedelaya ama dawadii labadaaba waxay isku waafaqsan yihin labada wejba in waxyaabahan ay joof yihiin oo haddii ay cayntii gaadho soonkii uu jabayo oo waa maxay baatinu dimaakh maskaxda gudaheeda caloosha maskaxdii haddii ay wax gaadhaan oo gudaheeda ay wax gaadhaan in soonkii uu jabayo sidoo kale calooشha waa joof mindhicirki waa joof baaطinkiisa gudihiisa hoose kaadihaysti waa joof mufطirun markuu leeyahy haddana wuxuu idhi bilisticaadi yacni waxa weye isticaadkaasi wuxuu u laabanayaa maskaxdii u laabanaya qofkii haddii uu sanka wax iskaga shubo wixii maskaxdu gaaraya soo maha biyuu ku shubay madowuu ku shubay sankii wixii uu ku shubay baa maskaxda gaaray kaasi wuxuu laabanaya dimaaqi markuu yidhi awil aklina waa cuntadii la cunay taasina badnigii u laabanaysa uu soo sheegay calooshi awil xuqnati markuu yidhina waxay u laabanaysaa mindhicirkii iyo kaadihaysti waxa weeyaan xuqnadu waa waxa lagu shubayo dawada maalan qofka dabada lagaga shubayo ayaa xuqna la yidhaahdaa marka dawadaasi hadday yani ay gaadho kaadihaystii ama waxa weeye mindhicirkii soonkii wuu jabayaa marka meesha waxaa ku jira lafun wa nashrun muratab marka hore wuu duuduubay dabeetana wuu faahfaahiyey cala tartiib ayuu markaa eh, u faahfaahiyey si u soo sheegay aw ilwusuuli min jaa'ifatin ama qofkii nabar baa soo gaadhay calooshiisa maalan calooshii ayaa eh, toorey laga dhuftay tooradii waxay gaadhay gudaha hoose jaa'ifaa la yidhahdaa haddaba halkaas haddii meesha yani la jeexay ama la gooyey haddii qofkii dawo lagaga shubo ama biyo ay ka galaan waxa wey soomkiisi wuu jabayaa ma'muumadii waa saasoo kale dakharkii waxa wey maskaxda gaadhay haddii qofkii nabarkaas biyo ay kaga dhacaan oo gudaha u dhacdhacaan maskaxda soonkiisii wuu jabayaa wanaxwi maayo wixii la mid ah maxaa yeelay dhammaantood inta aan soo sheegna waa jawf muxiila u fiirso maskaxdu waa jawf muxiila yani dawadii wixii lagu shugay doorinaya caloosha saasoo kale waan garanayna caloosha cuntada way bedeshaa mindhicirku waa saasoo kale kaadihaystu waa tan dee kaadidii bedelaysa waxaasoo dhan waxa weeyaan wixii gaara way bedelayaan cunto iyo cabitaan iyo dawooba waaya wاtaqiiru in lagu dhibciyo fii baaطin اuduni dhegta gudaheeda iyo wlxliili ibta muftirun tani waxay ku socotaa wejka dambe cafwan yani markaan idhi dhegta yani qofka haddii dhegta dawe lagaga shubo maalan soonkiisii wuu jabayaa laakiin khilaaf baa ku jira sidoo kale haddii ibti dakarka ibtiisii haddii biyo lagaga shubo ama gabadha yani xalamadeeda ama ibtii naaskeeda haddii wax lagu shubo waxa weeye soonkii wuu ka jabayaa laakiin khilaaf baa ku jira cala alasax markuu leeyahay waa qowlkaa hore ee asaxa can wusuuli cayn ilaa maa yusama joofa u shardinayn joofkii inuu lahaado awood wax bedelaysa ilan labadan dhegtu wax ma bedesho ixliilka ibtuna wax ma bedesho labadaas wax ma bedelaan laakiin qowlkan dambe ee u shardinaya joofkii inuu lahaado awood wax bedesha oo doorinaysa shaygii galay de markaa kuma jabayaan labadanba kuma jabayaan waa khilaafu lasax haddaba khilaafu lasax waxa weya wuxuu leey dhegtii ma aha joof wax bedelaya dhegti wax lagu shubo awood dhegta wax ku bedasha male sidoo kale ixliilkii ibti awood wax ku bedela male saa darteed wixii lagu shubaa soonkiiba jabin u leyahy khilaaf alasax laakiin asaxu wuxuu leeyahay soonkii uu ku jabayaa dawa haddii dhegta laga shuba haddaba qofkii soonkii uu ka jabayaa xataa haddaysan gudaha u siinaa dhicin ibta haddii lagaga shubana waa saasoo kale ama ibti naaska ama ibti dakarka xataa haddaysan kaadahaysi u dhacdhicin waaya haddaba mafhuumka jawrka cinda shaaficiya waan fahnay wa can wusuuli اlcayni walimsaak inuu qofkii ka afhaysto ayaa shardiga can wusuuli اlcayni caynta inay gaadho ilaa maa yusama wax lagu magacaabo jawfan jawf wa qiila waxaa la yidhi yushtarad waxaa la shardiya maca hada kan la jirkiisa an yakuuna fiihi inuu ku sugnaado jawfkii quwatun awood tuxiilu bedelaysa alghidaa cuntadii aw dawa ama dawadii facala wajhayni labada waj haddaan ku soconno ee joogka ku kala sugan baainu dimaaqi maskaxda baainkeedi walbaطni caloosha baainkeedi walimcaay mandhicirka baainkiisa walmathanati kaadahaysta baainkeeda muftirun intaaba wuu e, soonkii wuu e, jebinayaa bilisticaaطi e, san ku shubid aw اlakli ama cunid aw اlxuqnati ama durid macnaha dawo qofkii waxa weyaan lagaga duro dabada aw اlwusuuli ama gaaritaan shay uu ka soo gaadho min jaa'ifatin nabarkii caloosha ku dhacayay ee joofka u dhadhacayay aw maamuumatin ama nabarkii waxa weeye maskaxda u dhadhacaya ee dakharka ahaa waa naxwi ma wix la midka wاtaqdiir in lagu dhibciyo fii baطin اluduni dhegta dhexdeeda ama gudaheeda walixliili iyo ibta gudaheeda muftirun soonkii wuu jebinaya fi اlaصaxi wa sharط اlwaasili kan gaadhaya jawfka shardigiisu waxaa weeye kownuhu inuu shaygaasi ahaado min manfadin marin xaggi marinkaasoo maftuuxin furan falaa yaduru haddaba dhibi maayo waxba yeeli maayo soonkii usuulu duhni subagii ama dufankii inuu gaadho jawfkii bitasharubi اlmasaami dulduleeladii jidhka cabitaankooda ay markaa dufankii cabbayaan walaliktixaalu indha kuulashadiina waxba ma yeelayso wain wajada haba hele ee acmahu acmaliktixaali indhakuushii dhadhankeeda bixalqihi dhuuntiisa haba ka hele markuu inoo sheegay mualifku in cayn laga afhaysanayo gaadhaysa jawfka ayaa wuxuu inoo sheegayaa waxaas jawfka gaadhaya shardigiisu waxaa weeye min manfadin maftuux laba shardi buu leeyahay haddaba hardiga koowaad waxa wey kownuhu min manfadin maftuux shardiga labaadna waxa wey kownuhu biqasdin oo dib buu ka sheegi doonaa shardiga koowaad waxa wey kownuhu min manfadin maftuux in meel furan cayntaasi ay joofka ka soo gasho oo meesha furan waa maxay waa afkii oo cuntadii cabitaanka waa sankii waa dhegtii waa qubulkii waa duburkii hantaasiba waxaa weeye waa manfad maftuuxa afkii sankii dhegtii qubulkii iyo duburkii manfad maftuuxa haddaba inay cayntii ay ka timaado oo maxaa kaa baxay haddii manfad maftuuxa aysan ka iman oo maalan laba tusaaloo mualifka noogu tusaaleeyey midu waa waxaa weeye haddii qofkii intuu subag qofkii soomanaa saliid ama subag ama kareem uu marsado jidhka dabeetana waxaa uu marsaday dulduleelkii jidhka uu lahaa uu ka galo uu joof ku dhaadhaco wuxuu ihi soonkiis waxba ma yeelin maxaa yeel manfad maftuuxa kama imaan masaamta ama duduleelka jirka manfad ma aha manfad ma aha waaya manaafidda waa kaan soo sheegnay ma soo gelay sidoo kale indhakuusha haddii qofkii uu indhakuusho oo indhihii uu barsado indhakuushii dabeetana dhadhankii indhakuusha uu ka helo dhuuntiisa soonkii kama jabayo maxaa yeelay ishu ma aha manfad maftuuxa marin furan ma aha ishu waxaa la mid ah haddii dawo lagu dhibciyo ishii oo markaa ay hoos ugu dhadhacdo sonkii kama abay maxaa yeel ishu manfad maftuuxa maaha dhegtu laakiin waa manfad maftuuxa waaya calaa madhab الshaaficiya waxaa kaloo la mida ah masaladan irbadii qofkii haddii la duro oo maala barida laga duro oo dawo laga siiyo soonkiisi ma jabayo maxaa yeel manfad maftuux ah dawadii lagama siin waa cadala waa muruq ama seed weeye baridu sidoo kale haddii xididka laga siiyo garabka ama gacantii laga siiyo waxaa weeye soonkii ma jarayo maxaa yaele manfad maftuuxa lagama siinin manfad maftuuxa waxay la mid tahan waxyaabihi hadda maalifku sheegay bitasharub ilmasaamti inay la mid tahay waaya walidaalika bay culamada sheegeen alxuqna xuqnadaas hamoodin irbadii caadiga ahay waxa weye waa dawo lagu subay qofka sharadka ama dabada lagaga shubay weyaan xugnada uu mualifku sheegay ma aha irbadii caadiga ahayd ee qofka xididka laga siinaya ma aha haddaba wuxuu uhi wa shardu lwaasili soo gaarhaya cayntii e, joofka gaadhaysay shardigeeda waxaa weeye kownuhu inuu waasilkaasi ahaaba min manfadin marin maftuuxn furan falaa yadur haddaba ma dhibayo soonkii waxba ma yeelayo wusuulu duhni dufankii inuu gaadho e, joofkii bitasharubi اlmasaami waxaa weye dulduleeladii jidhka cabitaankoodii inuu ku gaadho walaاlاktixaalu indhakuulashadiina waxba yeeli maysa soonkii wain wajada haba hele acmahu acma اliktixaali indhakuulasha dhadhankeedii bixalqii dhuuntiisa haba ka hele wa kownuhu waxaa kale oo shardi ah waasilkii inuu ahaado biqasdin qasad maci waa inuu qasad ku dhaahan yaho qofkii u qasdo in cayntaasi joofka ay gaadho oo maxaa kaa baxay falow wasala haddii uu gaadho jowfahu joofkiisi dubaabun daksi aw amase bacuudatun kaneeco aw amase hubaaru ariiqi jidka boodhkiisii aw amase harbalatu daqiiqi daqiiqda jaandhaynteedii lam yufir soonkii ma jabayo waaya labaad cayntaa joofka gaadhiisa loo shardinayo waxaa weeye inuu qofkii u qasdo cayntaas inuu joofkiisa gaadhsiiyo oo maxaa kaa baxay hadduusan uba qasdinba maalan qofkii daksiba afka galay ama kaneeca afka gasho gudahay u dhadhacday soonkiisii waxba ma yeelayso soonkii kama jabayo qofkii jid buu marayay boodh baa jid ka kacayoo waxa weeye boodhkiiba af ka galay oo gudaha u dhadhacay soonkiisii ma burayay maxaa qofkan oma qastin sidoo kale gabadhii markay shaqshaqaysay ama ay shaandhaynaysay raashinkii oo ay ka saaraysay boonshihii ama qashinkii ayaa wixiibaa af ka galay ay shaqshaqaysay ama ay shaandhaynaysay soonkeedii ma jalay intaaba waxaa looga soo reebay cayntii joofka gaadhaysay maxaa yeelay layskama ilaalin karo limashaqa اlixtiraas qaacidada fiqhiga maxay leedahay almashaqatu almashaqatu tajlibu altaysiir shaqadu waxay soo jiidaa fududayn yani waa wax aan laska ilaalin karin weya haddii qofkii dhaliil ahaa waxyaabaha soonku kaga buraya dee dadkii mashaqa badan ayay la kulmi lahaayeen afkooda inay isku xidhaan had iyo jeer afka ilaashadaan ayay noqon lahayd oo afka ayna furin afka hadduu furan yahayna waxyaaba badan baa geli kara wuxuu idhi wkownuhu waasilkii inuu ahaada shardan biqasdin qasad maci falow wasala hadduu gaaro joof joofkiisa dubaabun daksi aw mase bacudatu kanic aw mase khubaaru ariiq jidhka boodhkiisi aw mase karbalatu daqiiqi daqiiqda shaandhadeedii lam yuftir soonkii ma jabayo walaa yuftiru kuma e, burayo soonkii bibalci riiqihi canuuftiisa laqitaankeeda min macdinihi godkiisii ama godkii canuufta inuu ka laqo falow kharaja riiqii ama canuufta hadday ka baxdo can ilfami afkii uma dabeetna radda uu u soo celiyo afkii wabtalacahu dabeetna u laqo aw amase balla uu qooyo khaydan dun biriiqii canuuftiisa uu ku qooyo waraddahu uu u celiyo khaydkii ilaa famihi afkiisa wa calayhi asagoo dushiisa ay tahay khaydka asaga ah ruduubatun qoyaan tanfasilu oo soo cumaysa aw amase ibtalaca uu laqo riiqahu candhuuftiisa makhluuطan asagoo ku dheehan bighayrihi waxaan candhuuf ahayn aw amase mutanajisan iyadoo candhuuftii ay nijaasowday aftara soonkiisii wuu jabaya wuxuu ku yidhi qofkii haddii candhuuftii uu laqo soonkiisii waxba ma yeelay waa haddii candhuufta macdinkeedii min macdaniha min macdani riiq candhuufta halkii ay ka soo baxaysay uu allow waa halkii candhuufta ka soo baxdaa waxaa ka soo baxdaa carabka hoostiisa halka haddii uu candhuuftii ka qaato waxaa weeye soonkiisii ma burayo culamada arrinka wa isku waafaqsan yihin maxaa yeele way adag tahay in laiska ilaaliyo haddaba candhuuftii hadday ka soo baxda afka dabeetana uu ku celiyo candhuuftii uu iska tufay dabeetana afkiibuu ku celiyey wuuna laqay soonkiisii wuu jabaya aftara sidoo kale balla khayطan dun buu candhuftiisii ku qooyey biriiqii candhuftiisu dun ku qooyey dabeetana duntiibuu bixiyey af ka saaray haddana afkii buu ku celiyey soonkiisii wuu jabayaa haddii candhuuftii ay saaran tahay duntaas ruuuba qoyaan waay leedahay tanfasil oo soocmaysa eg yani andhuuf duntii waxaa saaran candhuuf soocmaysa ama qoyaan soocmaya haddii qoyaanba aysan lahayn muuqdo oo de aan soocmay aysan lahayn de markaas soonkii u burinaysa waxaa laga hadlayaa haddii candhuuf soocmaysa oo qoyaan ah ay leedahay oo afka ku celiya duntii soonkiisii wuu burayaa sidoo kale haddii candhuuftiisii wax kale ay ku khaldanto maalan qofkani shay rinji leh ayuu carabka saaray dabeetana candhuuftiisii rinji bay yeelatay dabeetana candhuuftiisii oo rinjigale buu laqay soonkiisii wuu buraya afkiisii baa nijaasoobay oo maala dhig baa ka yimidba qofkii afkii muuna iska daahirin laakiin candhuuftii uu iska soo muudiyey nijaasta ahayd laakiin weli afkiisii waa nijaas candhuufta oo saafi ah oo cad buu laqay soonkiisi wuu jabayaa maxaa yeelay afkii weli ma daahiroobin afkii weli ma daahiroobin candhuuftaasi uu laqay waa candhuuf nijaas saa darteed qofkaas saa'imka ah haddii afkiisa uu dhiigo waxaa looga baahanya markiiba inuu afkii iska daahiriyo oo afkii oo dhiig leh uusan candhuuftii laqin maxaa candhuuftaasi ma aha candhuuftii caadiga ahayd een cafinni ma ah waa candhuuf mutanajis oo nijaaso ku dheehan saa darteed soonkii way jebinaysa wuxuu idhi walaa yuftiru ku afuri maayo qofkii bibalci riiqii candhuuftiisu ka noqda bimacdanihi godkiisii ama meeshii ay ka soo baxaysa falow kharaja haddii ka soo baxda can dhuuftii an ilfami afkii uma dabeeta raddahu uu ku celiyo afkii wabtalacahu u laqo aw mase balla khayطan dun uu qooyo biriiqi can dhuftiisa ku qooyo waraddahu ilaa fami afkiisa ku celiyo calayhi ayadoo duntaa dushiisa ay tahay ruduubatun qoyaan tanfasil oo socmaysa aw mase ibtalaca uu laqo riiqa can dhuftiisa makhluuqan oo ku dhaha bihayrihi candhuufta waxaan ahayn aw mase mutanajisan candhuuftii oo mutanajisa uu laqo intaa la soo sheegay masaaishaas o dhan aftar haddaba aftara masaaishaa la soo sheegay oo dhan way u laabanaysaa walow jamaca haddii uu ururiyo riiqahu canuuftiisii fabtalacahu uu laqo lam yuftir ma afurayo fi lasaxi qofkii haddii canuuftiisa ururiyo dabeetana hal mar uu laqo soonkii kama jabayo waxay la mid tahay sida isagoo canuuftii tartiib tartiib kolba qaybqayb u laqa ayuun bay la mid tahay taasi wax ma yeelaynin soonkiisa tanna waa u la mid hadduu canuufta ururiyana waa u la mid khilaaf baa ku jira masalada khilaaf alasax wuxuu leeyahay candhuuftii hadduu ururiyo soonkii wuu ka jabaya buu leeyahay maxaa yeele wuu iska ilaalin karaa lakiin sida saxiixa ah waxa weye soonkii kama jabayo taasu haddii uu u qasdo oo candhuuftii uu kas ururiyo laakiin haddii uu maanta nusu u hadlay u hadlay u hadlayey candhuuftii afkiis ku ururto asagoon u qasdin dabeetana hal mar uu liqo taasi khilaafka kama taagan in soonkii uusan ku jabaynin asax iyo khilaaf alasax taa waa isku waafaqsan yahay walow sabaqa haddii ku sii bataan maaulmadmadati biyihii luqluqashada awl istinshaaqi ama sandaarsiga ilaa jawfihi calooshiisii falmadhabu waxaa weeye annahu in baalaqa haddii qofkii ku xildheeraado luqluqashada ama sandaarsigaas aftara soonkii uu ka jabaya wa ilaa haddii kale falaa kama jabayo haddii qofkii isagoo luqluqanaya qofkii soomanaa ama sandaarsanaya ay biyihii ku cararaan calooshiisa soonkii ma ka jabaya tafsiil baa ku jira haddii luqluqashadii iyo sandaarsigii uu ku xeeldheeraado waxa weye soonkii wuu ka jabaya oo luqluqashadiina ku xeeldheeraaday sandaarsigina ku xeeldheerado markaa sonkii wuu ka jabaya maxaa yeelay qofka saa'imka ah waa laga nahiyey inuu ku xeeldheeraado istinshaaqi luqluqashadiina waa lamid wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima buu nabig alay sl slam yani ku xeeldheerow istinshaaqi ama sandaarsigii inaad sooman tahay mooyaane haddaba waa laga reeba arrinkaas hadduu haddaba uu khilaafo soonkiisu wuu jabaya haddii laakiin uusan ku xeeldheeraan asagoo sidii caadiga ahayd u sandaarsanaya ama u luqluqanaya biyiay ku cararaan dee markaasi soonkiisii ma jabayo maxaa yeelay wuxuu sameeyey ficil loo idmay qaacidada fiqigana waxay leedahay almutawalidu min ma'duunin fiih hayru madmuun wixii ka dhasha wax laysu idmay lama damaana qaadayo almutawalidu min ma'duunin fiih hayru madmuun wuxuu ihi walow baqiya haddii uu acaamun cunto haddii ay dhex gasho ama ay ku hadho bayna asnaanihi ilkihiisa dhexdooda fa bihi oo markaa cuntadii ay la dareerto riiquu candhuuftiisii lam yuftir soonkii kama jabayo in cajaza haddii awoodi kari waayo can tamyiizii cuntada inuu iska sooco wamajiu iska tufo qofkii cuntuu cunay maalan markuu suxuuranayay cuntadii uu cunay kamuusan luqluqanin dabeetana cunto afkiisa ilkihiisa kala dhex gashay cuntadii ayaa candhuuftiisiibaa qaaday oo joofkiisa u dhaadhicisay soonkii ma ka jabayaa tafsiil baa ku jira haddii qofkan uu awoodi kari waayo cuntadaa inuu iska saaro oo ilkaha ka saaro soonkiisii ma jabayo hadduu awoodi kari waayo inuu intuu iska saaro iska tufo dee markaa soonkiisii ma jabayo maxaa yeele de qofkan waa macduur muna gaabin laakiin asagoo cuntadan iska luqluqi kara oo iska nadiifin kara afkii hadduu iska daayo dabeetana cuntadii candhuuftay u raacdo markaa soonkiisii uu buraya maxaa asaga gaabiya waxa laga rabay inuu afki iska nadiifiyo cuntadaas iska sifeeyo walow ujira qofkii haddii lagu qulaamiyo mukrahan haddii cunto ama cabitaan lagu qulaamiyo mukrahan asagoo la dirqinayo lam yuftir soonkii kama jabayo wain ukriha haddii la qasbo ama la dirqiyo xataa akala ilaa uu ka cuno cuntadii aftara soonkii waa uu ka jabaya fi adhari qowlka adharka haddaan qabanno qultu waxaan idha aladharu waxaa weeye laa yuftiru soonkii inuusan ka jabaynin wallaahu aclam wuxuu idhi qofkii haddii lagu dirqiyo cuntadii oo weliba lagu qulaamiyo intii laysku qabtay qofkii ayaa afka loogu shubay caano ama biyo isagoo sooman markaa soonkii kama jabayo marba haddii lagu qulaamiyo oo awood uusan u ahayn inuu iskaga celiyo soonkii kama jabayo taasi muran kama taagno haddiise aan sidaa la yeelin dhaho cuntadan cun isagoo sooman haddii ku dilaynaa maala lagu hanjabo lagu cagajuguley ilaa cuntadii ka cuno soonkii wuu ka jabayaa buu ihi adharka raafici baa sidaa qaba nawowi baa ka daba tago wuxuu ihi alأdharu laa yuftar adharka waxaa wey inuusan soon ka jabayn maxaa yeeley qofkani waa macduur qofkan la yidhi waan ku dilaynaa haddii kale cuntada cun waxaa weeye de waa qof macduur ahoo naftiisa inuu badbaadiyo ayaa la faray oo cuntadii cuno marka wuxuu sharcigu u fasaxay soon ka jabin maayo soonkii ka jabin maayo waayahay ikhtiyaarkiisan uu markaa uu leeyahayna waa ikhtiyaar saaqid ah ikhtiyaar iraadadiisa maxdiga ma ah waa ikhtiyaar lagu dirqiyey waaya wain akala qofkii haddii uu cuno naasiyan asagoo hilmaansan lam yuftir soonkii kama jabay ilaa an yaktura inuu eh, u bata mooyaane waxa uu cunayo fil asaxi qultu waxaan idhaha alasaxu waxa weeye laa yuftiru inuusan soonkii ka jabaynin haddii xataa ay cuntadii badato wallaahu aclam wuxuu yidhi qofkii asagoo ishilmaansan haddii cunto uu cuno qofkii soomanaa soonkii kama burayo maxaa yeel nabiga calayhi الsalaaةu wasalam wuxuu hi man nasiya wahuwa saa'imun faakala aw shariba falyutima sawmahu fainama acamahu اllahu wasaqaah muttafaqu calayh qofkii hadduu ishilmaamo asagoo sooma dabeetana cuntadii uu cuna ama u cabo soonkiisa dhammaystirta maxaa yeele ilahi subxana wa tacaala baa quudiyey oo waraabiyey laakiin wuxuu ka soo reebay mualifku ilaa an yakura in cuntadii ay badato mooyaane haddii maalan saddex luqmo saddex cantugay wax ka badan uu cuno wuxuu leeyahy qofkani dee waxa weeyaan hal luqmo uu siloobi karaa laba luqmo waa siloobi kara lakin saddex luqmo iyo cuntada inuu ka dhergo qofka isma iloobi karo saa darteed eh, lagu cudurdaari maayo soonkii uu ka jabaya waa qowlku raafic uu ku tegey maxaa yeele hilmaanka noocaas kale waa naadir qofku inuu istilmaamo maxaa yeele qofka mar hadduu afka cuntada geliyo uu soo xusan haaliban qofki soomana ama hal kabo ama laba kabo qofka uu isilmaami karaa laakiin nabiga ka daba tago wuxuu ihi xataa haddii cuntada ay badato sidaa saxiixa ah asaxa ah waxa wey soonkii kama jabayo maxaa yeelay taasi way dhici kartaa naskuna kama ma kala qaadin naskuna muuna kala qaadin in ay cuntadii badato iyo inaysan badan wuxuu uhi waljimaacu jimaaci kalakli wuxuu la mid yahay cuntadii cala almadhabi cunto cunitaanki ayuu la mid yahay cala almadhabi madhabka haddaan dhawaa qofkii haddii jimaaci isagoo hilmaansan uu sameeyo wuxuu la mid yahay sida isagoo ishilmaansan inuu cuntadii cuno markaa soonkii kaba jabayo cala almadhab jimaacina waa un la mid jimaacina waa un la mid wa can اlistimnaa'i waxay ku cadfan tahay shardu الsawmi alimsaaku can اljimaaci wاlistiqaa'ati wa can اlistimnaa'i walimsaak inuu ka afhaysto ayaa shardiga can اlistimnaa'i biyihii inuu iska keeno ama manidi oo fa yuftiru bihi markaa wuu ku afurayaa soonkii wuu kaga jabayaa istimnaagaas waa yahay qofkii haddii biyihii iska keeno manidin asagoon jimaac samaynin ama mani soo saaritaankaas ha ahaado mid muxarama sida inuu gacantiisa iskaga soo saaro oo kale ama ha ahaado midaan muxaram ahayn sida inuu gacanta xaaskiisa ama addoontiisa uu iskaga soo saaro soonkii laba jeeraba wuu ka jabayaa wakada waxaa la mid ah marka qofkii soomana waa inu iska ilaaliya inuu manidi iska keeno xataa hadduusan jimaac samaynin wakada waxaa la mida khuruuju lmaniyi manida inay soo baxdo bilamsin taabasho wa qublatin dhunkasho wa mudaajacatin la seexasho laa fikrin fikir inay ku soo baxdo soonkii ku jabi mahayo wa nadarin eegitaan lagu eegayo bishahwatin shahwo wuxuu idhi manidii qofkii hadday ka timaado oy taabasho kaga timaado soonkii wuu ka jabaya dhunkasho hadday kaga timaado xaaskiisii u dhunkaday ama uu taabtay ama uu la seexday hadduu doono jimaac ba yuusan samayninbe soonkii wuu ka jabayaa waaya maxaa yeeley qofkan shahwo ayuu ku biyadejiyey marka jimaaci buu la mid yahay looga qiyaas qaadanayaa laakiin fikir hadday manadi kaga timaado mujarad fikir uu fikiray ama shahwo uu gabadh u eegay hadday kaga timaado manadi soonkii kama jadayo maxaa yeele wax mubaasharaha ma samayn wax mubaasharo uu sameeyey qofkani ma jirto marka waxay la mid tahay sida qofkii hurde oo kale manida ka imaanaysa isku ixtilaamaya ama isku janaabonaya ayuu la mid yahayoo kaasi soonkii kama jabaynin kanna waa u la mid wuxuu idhi watukrahu waa la kahdaa oo waa la necab yahay alqublatu dhunkashadii liman qof xarakad ay dhaqaajiso dhunkashadaasi shahwatahu shahwadiisa wlwlaa waxaa awlow ah oo u hab fiican likayrihi qofkii shahwadiisa aysan dhaqaajinaynin dhunkashadii tarkuhaa inuu iskaga tago dhunkashadii qultu waxaan idhi hiya dhunkashadii karaahatu taxriimin waa karaahadii xaaraanta weyaan karaahatu taxriim weyaan fi اlaصaxi wallaahu aclam wuxuu ku yidhi dhunkashadu waa makruuh qofka sooman inuu xaaskiisa dhunkado waa makruuh laakiin waa qofka dhunkashadaasi shahwadiisa ay dhaqaajinayso ama nin ha ama haweeney ha aado isla markaana ka cabsanaya inuu jimaaci ku dhaco oo markaa soonkii uu ka buro qofka dhunkashadu aysan shahwadiisa dhaqaajinayninna ama ha ahaado qof waayeel ah ama ha ahaado qof dhallinyaro oo shahwadiisu ay daciif tahay waxaa sunno ah kaana oo ku haboon inuu iskaga tago dhunkashadii karaahadan uu mualifku uu sheegay watukrahu lqublatu ma karaahatu tanziih ba mise waa karaahatu taxriim imaam nawowi wuxuu ihi waa karaahatu taxriim macnaha waa xaaraan wey karaahatu taxriim haddaad maqasho waa xaaraan wey culammada mar qaarkood lafdiga karaahay ka cabiraan xaaraantii tawarucan ayagoo xaaraantii ka tawarucay inay lafdiga xaaraanta isticmaalaan laakiin waa un xaaraan karaahatu taxriim haddaad maqasho maxaa yeelay dhunkashadu waxa qofkii u sababi kartaa inuu soonkii ka buro hadday manidii ka timaado nabiguna wuxu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam man xaama xawla اlxima yuushiku an yaqac fiihi qofkii seeraha ku dul meeraysta wuxuu ku dhowaanaya inuu ku dhaco caaisha radi allahu tacaala canha waxay nabiga ka warisay biisnaadin صaxiix inuu u rukseeyey dhunkashadii odaygii waayeelka ahaa qofkii dhallinyarada ahaana uu nabigu ka reebay calayhi الsalaaةu wasalaam isla markaana uu yidhi waayeelku waxa weeye xubintiisuu hananaya macnaha jamaacigu iska ilaalinaya qofkii dhallinyarta ahaana soonkiisa ayuu fasahaadinaya culimmadu marka waxay ka qaateen xadiidkaas uu bayhaqi wariyey in cillada loo kala saaray dhallinyara qofka dhallinyarada ah iyo qofka waayeelka ay tahay kanna shahwadiisa qubladii ma dhaqaajinayso odayga waayeelka kan dhallinyarta ahana shahwadii ayay ama dareenkiisa ayay dhaqaajinaysaa saas darteed baa looga reebay inuu xaaskiisa dhunkada wuxuu idhi walaa yuftiru kuma afurayo bilfasdi sarsaridii walxijaamati iyo toobintii macnaha qofkii soomana haddii uu dhiigga iska keeno ama ha isarsarsaro oo sarsaritaan ha isticmaalo fast waa sarsarid qofkii inuu isarsarsaro ama xijaama toobin dhiiggah laga keeno soonkiisii ma burayo fasdiga sarsaridda khilaaf kama jiro xijaamada laakiin culamadu isu khilaafsan yihiin laakiin madhabka imaam shaafici waa arrinka aan tilmaannay in toobintii soonkii aysan jebinayn maxaa yeele nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuu istoobiyey asagoo sooman waxaa kaloo istoobiyey nabig alay slam asagoo muxrim ah xadiidkaas wuxuu nasakhayaa bay dhaheen culammadu xadiidkii kale ee nebigu yihi alayhi الsalaaةu wasalaam afطara alxaajim wاlmaxjuum kii toobiyey iyo kii la toobiyeyba way afureen maxaa yeele xadiidkana wuxuu ka dambeeyey buu i su imam shaafici tilmaamay xadiidkan kale aftar alxaji maxjuum laba sano ayuu ka dambeeyey iyo ziyaado wاlixtiyaau ixtiyaadku waxa wey anlaa yaakula inuusan cunin aakhira nahaari maalinta akhirkeeda ilaa biyaqiinin yaqiin mooyaane wayaxilu way bannaan tahay inuu cuntadii cuno bilijtihaadi ijtihaad inuu ku cuno way bannaan tahay fi lasaxi wajkaa saxnimada badan wayajuusu way bannaan tahay sidoo kale cuntadii idaa danna haddii uu maleeyo baqaaleyla habeenkii inuu baaqi yahay qultu waxaan idhi wakadaa saasoo kale low shaka hadduu ka shakiyo waa la midoo wallahu aclam hadduu ka shakiya xataa habeenkii inuu baaqiya cuntadii waa u bannaantah walow akala haddii cuntadii uu cuno biijtihaadin dadaal haddii uu ku cuno awalan maalinta awalkeeda aw aakhira ama maalinta aakhirkeeda oo wabaana alhalatu khaladkii uu soo caddaado inuu khaldamay batala soomu soomkiisu wuu jabaya awamase bilaa dannin mala la'aan ayuu iska cunay cuntadiibuu iska hujuumay walam yabin ilxaalu xaalkiina ma soo kala caddaanin saxa wuu asaxayaa soonkiisii in waqaca haddii cunitaankaasi uu dhacay fii awalihi awali nahaari maalinta awalkeeda wa baطala wuuna burayaa soonkii fii aakhirihi in waqaca haddii cuntadii ay dhacday fii aakhiri aakhiri nahaari maalinta aakhirkeeda wuxuu ku yidhi qofka sooman waxaa u habboon inuusan aakhira nahaar maalinta aakhirkeeda cuntadii uusan ku cunin ilaa biyaqiinin inuu hubo mooyaane cadceeddii inay dhacday oo cadceeddii uu arkayey mooyaane ama de aadaankii uu maqlo ijtihaadna way bannaantahay inuu cuntadii ku cuno ijtihaadku waa max haddii qofkii maalan saacaddii uu eego uu arko wakhtigii aadaanka in la gaadha xataa cadceeddii yuusan arkin boo dhacaysa ama aadaanku yuusan maqliba maalan iyo wax kaloo ku ijtihaadi karo maalan calaamaad uu u malaynayo cadceeddii inay dhacday taana way u bannaantahay inuu ku afuro sidoo kale habeenkii haddii uu u maleeyay inuu baaqi yahay oo weli waagii uusan baryin fajarkii usan dilaacin way bannaantahy cuntadii inuu cuno sidoo kale haddii uu ka shakiyana waa uu la midoo haddii uu shakiyo talow fajarkii ma dilaacay mise ma dilaacin waxa weye cuntadii way u bannaantahy inuu iska cuno maxaa yeele alaslu baqaau lleyl qaacida fiqigana waxay leedahay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan wuxuu ku yidhi walow akala biijtihaadin yacni haddii qofkii ku ijtihaado cuntadii oo maala awala nahaar ayuu ijtihaad ku cunay ama aakhira nahaar ayuu ijtihaad ku cunay dabeetana waxaa soo caddaatay inuu khaldamay soonkiisu wuu buraya marba haddii uu ogaaday markii cuntada uu cunayay fajarkii inuu dilaacay ama maalan aakhira nahaar cadceeddii oon dhicin buu mooday cadceeddii inay dhacday dabeetana uu soo caddaatay inuu khaldamay oo cadceeddii weli ay baaqita aysan dhicin soonkiisu wuu burayaa oo malihiisa lama eegayo qaacidada fiqiga waxay leedahay laa cibrata bidanni اlbayini khaطa'u wax ka soo qaad male malaha gefkiisu uu caddaaday ama malala'aan buu cuntadii iska cunay xaalkiina ma soo caddaanin isagoon xaalkii soo caddaanin ayuu cuntadii iska cunay qofkani maba ijtihaadinba cuntuu iska cunay isagoon fiirinba cadceeddii ma dhacday mise ma dhicin fajirkii ma dilaacay mise ma dilaacin haddii xaalkii uu soo caddaanin wuxuu ku yidhi cuntadaasi haddii ahayd awala nahaar waxaweye soonkiisii u asaxaya maxaa yeele alaslu baqaau lleyl haddii laakiin cunitaankaasi uu ahaa aakhira nahaar cadceeddii oon dhicin hadduu cuntada iska cuno xaalkiin uu soo cadaanin soonkiisii ma asaxaya uu burayaa maxaa yeele alaslu baqaau nahaar labadaba asalkii baa loo ictimaaday wuxuu hi walow talaca alfajru fajrkii haddii uu dilaaco wa fii famihi afkiisa ay ku sugan tahay طacaamun cunto falafadahu cuntadii u iska tufa saxa sowmu soomkiisu wuu asaxaya wakadaa saasoo kale low kaana hadduu yahay qofkii mujaamican mid jimaac samaynaya fanazaca dabeetana uu siibo fi lxaali isla markiiba fain makata haddii uu kusii socdo jimaaci baطla soonkiisa u buraya wuxuu ku yidhi haddii fajarkii uu dilaaco qofkii asaga oo cunto afka ku haya isla marka ama aadaankii uu maqlay qofkii waa la aadaamay asagoo suxuuranaya cuntadii afka ku haya isla markiiba cuntadii wuu tufay soonkiis asaaya soonkiisi u asaxaya sidoo kale asagoo jimaac ku jira haddii la aadaamo isla markaana jimaacii uu ka baxo oo uu ka siibo waxaa weeye soonkiisii wuu asaxaya haddii laakiin uu ku sii socdo jimaacii soonkiisii wuu burayaa macnaha ma guntamayo marba haddii uu jimaacii la kowsaday wallahu tacala aclam wsal allah wsl